fasixin inay xoolo badan bixiso ayuu baabkan u baabi ma bannaan tahay mise ma banaano hore waxaan usoo marnay wax yar oo cunnada iyo wix la midka ah ninkii inuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa ku yidhi markii uu ninkii ka xanaaqay khaadimka cafwan khaadimkii cafwan aadimki waa ti aan soo marnay uu ku yidhi ajirkii adna waa lagu siini waa aan soo marnay marka haweenayda iyo ninka xaaskiisa xoolihii isaga u lahaa inay bixiso oo weliba xoolo badan oo caiye ah ay ka bixisa wuxuu ku soo aroriyu baabkan ogaabay xadidka laba kun shan boqol iyo afartanaad waa xadiis xasana saxiixa qaala alimam nasa alي akbarna isxaa bn mascuud aljaxdari wa iqaة xaafid qala xadaثna khaalid bn xaafid ujaymi wa iqaة dabt qala xadaثna xuseyn mucalim wa iqaة an amr ibn شhucayb waxaa weyaa saduq ana abaahu abihiis oo شhucayb ah waa saduq xadada wuxuu sheegay an cabdilahi bn cam bn caas radi alahu ta waa awogiisi qaala wuxuu yihi cbdillahi bn cam bn caas lamaa goortii fataxa uu furtay ama u furay rasuula rasulka al sl sl makata maka uu furay oo gaaladii ilaahay subxana wa taala gacantooda uu ka bixiyey qaama nabigeenu u istaagay calayhi salaa slam khaiiban xaal uu yahay mid khudbayni nabigeena khudba ayuu la istaagay waa maalintii ilaahay u ciseeyey awliyaahu waadalla acdaa'ahu waad garanaysaan waa fatxiga weynaa ad ogeydeen oo nabigeena calayhi salat slam meeshii isaga oo muxuu ahaa dhuumani oo god dhowr habeen ku jiray oo madaxiisa la duldhigay boqolaal geel ah meeshii ayada ahayd isagoo toban kun oo ciidan wato aad soo galay sala allahu alayhi waaalihi wasalam maalinta ayada ayuu nabigeena wuxuu la istaagay khudba waxaana ka horreysa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in uu tawaaduc iyo alla inuu isu hoos mariyo awgeed uu rikaabka ama ritiga u saarna ama gaadiidka u saarnaa kalahiisa amaba koodhahiisa uu madaxiisa u taabanay qofka markuu meel lagu dullaystay isagoo awood badan uu soo gala yacni wuu isballaariyaa waa taqaanaa bini aadamka dabeecadiis waa noocaas oo sanka kor u taagaa oo wuu dhaataa wax badan ayaa jira waad garanaysaan xaaladaas nabigeenna calayhi salaa slam haddigiisa saas ma ahayn hadiga ahluislaamkana noocaas ma ahan marki isaga oo ilaahay u tawaaduca oo alla ku mahadina oo laa xawla walaa quwata ilaa bilah macnaheedii camal ahaan u muujina ayuu nabigeena calayhi sala slam magaalada maka soo galay kadiba markaasu faqaama khaiiban qaama khaiiban faqaala wuxuu yidhi fii khudbati khudbadiis wuxuu ku yidhi laa yajuusu war banaana limra'atin haweeney caطiyatun siisma iyo bixin ilaa biidni zawjiha ninkeena ninkeeda inuu idmo mooyane mukhtasar xadiidku waa mukhtasar arrinkaan marka saddex qaybood anu kala qaadayna qaybta koowaad ninkeeda hadduu yidhah waxba igama bixin kartid biilkaaga iyo wixii adiga aad u baahanta waa baab kale laakiin wax aad iga dhiibi karta mala hadduu yidhaahdo xadiidkan waa ku dabaqmaysa waa qodob qodobka labaad khaasatan markay wix yihiin wax wax muxuu aha weyn qodobka labaad waxyaabaha yasiirka oho yar adeega yar guriga adeeg loo soo doontay kiilaho sokor iyo labadoo kiilo sokor iyo boqolkoo shilin iyo konkoo shilin iyo labaatan muxuu ahaa labadoo boqol wax yaroo yasiir ah oo sida caadada ahaan adeega la kala qaato maacuuntii ah wa yamnacuuna almaacuuna si aan loo gelin taasna in allahu tabaaraka wa anagu axaadiistii kala eegayni kii aan soo marnay kuwo kale loo imaan doono ayadna dhib ma lahan qodobkaasna waa qodobka wixii yasiir ah oo fudud wixii saddexaad haddii ay ogsoonta ninkeeda inuu idmay waa qodob amaba ninkeeda uusan dhib u arkaynin ayadna dhib ma lahan marka waxaa laga yaaba wallahu aclam taqsiimka ulaaiga ah in masaladaas aan ugu gudubna inay haboontahan filaya wallahu aclam waay baabu fadli sadaqati sadaqada fadliga ay leeda ayuu baabkan u baab yahay xadiid laba kun shan boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas abarna abu dawuud sulayman ibn sayf aلطa'i mawlaahum alxarani wa iqaة xaafid qaala xadaثana yaxya ibn xamaad الshaybani mawlaahum iqaة caabid qaala ambana abu cwaana alwadax ibn cabd lah yashkuri wa wa iqaة tabt can firas ibn yaxya alhamdani wa saduq rubama wahim ruwaadda hore ruwaadda hore hamdani oo bidaal ah ayaa u badan waana qabiilo magaceed nisbatan ilaa qabiilatihim nisbatan ilaa qabiilatihim ruwaaddan hadda oo kutuba sita ku jirta waa hamdani oo bisukuuni almiim ham soo saar maaha iyo deel caadi ah oon ibac lahayn waxaa marka jirta hamadani hamadani oo mutaakhiriinta dambe nisbatan ilaa madiinati hamadan magaaladaas ayaa loo nisbayna marka saa ula socda riwaadda marka hamadani ma ahan waa hamdani nisbatan ilaa qabiilati hamdan amaba iyaga min anfusihim amaba mawlaha u noqdo ama iyaga ha ka dhasho sidaa weeyaan waaya firas ibnu yaxya alhamdani waa saduuq rubama wahim can caamir caamir shacbi wa caamir ibnu sharaaxiil الشhعبي wa ثiqة فقيه مشهور فاضل عن مسروق بن أجدع الهمdاني ثiqة فقيه cاabد waa مخضرم isna عن cاشhaة وxuu ka wariyey رضي الله taعالى أرضاها أنa أزواaج النبي nabiga xaaskiisa عaلaيه الصلاaة وaسلاaم اجتamacna way kulmeen cindahu nabigtiisa ay ku kulmeen faqulna waxay yihahdeen ayatuna teeneeba asracu degdeg badan luxuuqan haleelitaan iyo ay soo haleesha bika adiga nabi allow tee degdeg adiga kaaga daba imaan doonta oo adiga kusoo haleeli doonta waay faqaala wuxuu yidhi aطalu kuna yadan tiina idinkugu gacan dheer tiina idinkugu gacan dheer faakadna waxay qaateen qasabatan ul ayay qaateen qaab waa qasabka oo kale iyo ul noocaas ay qaateen fajacalna waxay guda galeen yadracnaha inay waxaa weeyaan dhudhumiyaan dhudhunka ay ku mid walba ay dhudhunkeeda saarto o fa kaanat sawdatu sawdo waxay ad asracuhuna tan ugu degdeugu uh, degdeg badan bihi nabigeena calayhi sala slm luxuuqan haleelitaan fa waxay ahayd awaalu tan ugu dhirarka badan yadan xagga gacanta fa dalika arrinkaas dhirarkaas wuxuu ahaaday min karati sadaqati sadaqa bixinta ay ku badnayd arrintaasoo uma eka xadiidkii saxaabiga jaliilka ahay radia allahu taala o markuu ilaahay soo dejiyey eh, subxaana wa tacaala fakuluu washrabuu xataa yatabayana لكم الخيط الأبيض من الkhayط الأسود markii ay soo degtay ninkii صaxaabiga ahaa oo laba liilan ama laba waxaa weeyaan ganays amaba laba dun qaatay oo kadibna geli barkinta hoosteeda mid madow iyo mid cad kadibna cunadii iska cuni saas u fiirini oo labada isla madow yihiin ilaahay qoraxdii bud ka soo dhaafta subaxda nabiga ula imaada alayh slat slaam mar lagu yihi kadib ina wasaadataka la cariida barkintaada ballaarkeeda wax sahlan maahan fajarka dhan hadayba kaa qarisay wax sahlan maahan sawaadu leyl wa nahaara lagu yihi tanna soo kale maaha muxuu aha saxaabiyaadkii adwalow kuna yadda markuu nabigii dhanka ila aadeen mujadan waxay la aadeen gacan dhir caadi ah muhiimadda nabigu u rabay intaas ma waxay ahayd tan inkugu wax bixin badan soo maaha marka waxaa weeyaan fadlu sadaqa ayuu imaam kusoo dariishada caleyh raxmat ullah baabun ayu sadaqati sadaqateedeeba afdalu fadli badan xadiidka laba kun shan boqol iyo laba iyo afartanaad xadiid saxiix weeyaan qaala imam nas abarna maxamud ibn haylaan haylaan maxamuud ibn khaylaan iqatun haylaan almarwasi sooma qaala xadaثana wakic bn jarax aلru'aasi qaala xadaثana sufyaan aلthawri can cumaara ibn اqacqac الضبي الكوفي واثقة أرسل عن ابن مسعود عن أبي زرعة الرازي ميا عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير الكوفي البجلي واثقة عن أبي هريرة وxuu رضي الله تعالى عنه قال وxu أبو هريرة قاaل رaجuل nin ba wuxuu yidhi يا رasuل rasuulka allow أyu صدقة صدقateedeeba أفضل fadli badan qala wuxu yidhi an taصadaqa waa inaad sadaqaysato wa anta adigana صaxiixun aad caafimaad qabtid caafimaadka markaad qabta mogtahay geeri aad uguma baqaysid shaxiixun aadna wax ku bakaylays ood xoolihii aad ku dheganta waa iska laazima caafimaadka iyo inaad xoolihii ku dhegto ka laazima inaad oolahaas iyo adduunkaad aad si fiican ugu danaysato ad ugu baashaashin sa tacbiir tamulu aadan aad aad qudaraynayso oad rajaynaysa alcaysha inaad noolaato riwaayad kalena waxayd alghina taajirnimo ayaad niyada ku haysaa wa taksha alfaqra faqiirnimadaad ka baqaysa xilligaas sadaqada aad la baxda ood caafimaadkaada taamya ood waxaa weeyaan xoolihii ay kugu yaryihiin ood ku bakaylaysa sidoo kale inaad sii noolaata ama daqaalo badan heshaan iyadaad ku haysa xilliga ayada ah faqiirnimo inay kugu dhacdaan aad kabaqaysid oo hoos soo daagaan degaan degto ood marna meelaad ka soo kacday inaad u noqoto ad ka baqsan tahay xilligaas wixii aad bixiso oo isku xiran oo kuusan waxyaabahan yarma kun shilin loola bixi iyo labadoo kun iyo shantoo kun iyo tobankoo kun iyo maahan bahal yaro qandac ah oo meel yaro culus rug laga soo siiyey markii aad muxuu ahaay qariib iyo miskiin iyo ibnu sabiil iyo daaraxim iyo khayraad aad rug ku siiso taas iyada waa tan waxtariis yaa moogta mararka qaar yacni qof aada u baahan ooy ka taag muxuu ahaa ku taaganta qaadado iyo timirtu aad siisay adig ajir ay kuu tahay isaga wax weyn uma tariis laakiin isagay ku dheganta intaad muxuuaha maqaaxad fariis waryaa fariiso halkaad aye oo ninkan waxaad u keentaan fuul bariisa u keena oo waxaad u keentaan muxuu ahaa hilib intaa leeg oo cabitaan u keena oo moos u keena oo khudaar u keena waa nin aanba xataa ku fikrin wax iyaga oo hadduu jabiro roota heli lahay maanta yacni gaal tobanka dili lahay soo ma taasoo kale waa ta waxtariis oona qiimaha badan xaqiiqatan laakiin waxaan iska maarata walaa tayamamu alkhabiita <laughs> qofkiiba heli kar inaad yeelo ma ahan waay xadiidka laba kun شhan boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النسي أخbarna بن cali فلاس wa ثiqة xaafiظ qala xadثna يحya بن سacيid القطاn wa ثiqة habt xuja qala xadثna cmr ama cmر iبن cثmaan الquraشhi wa ثiqة qaala samictu waxaan ka maqlay muسى iبن طلحة الquraشhi wa ثiqaة جليil wulida fي زmن النabiي salى الlaه عaليهi وآliه وsلم muسى iبن طلحة wa أna xakiim بن xiزاam xakiim بن xiزاam nin wuxuu ahaa inaba cadihi lixdan sano ayuu qabla اlislaam joogay waxyaabaha laga wariyey waxaa ka mid oo qiimaha badan nin aad u xikmo badan ayuu ahaa xilligii xunaynna boqol neef oo geel ah oo siman ayuu nabigeenna ta'liifan liqalbihi siiyey soo qodob maaha waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu ka badbaaday maalintii bader lidaalika wuxuu dhihi jiray markuu dhaarana ilaahaygu waxaan ku dhaartay maalintii bader dil iga badbaadi yacni xaalad wuxuu galay kolleybu un aad ilahay ogsoon ya abujahal meeshuu maray meel ku dhow ayuu gaar lakin ilahi baa ka badbaadiy hadduu dhiman laha dhimashada nin walbu dhimani laakiin gaalnimo inuu ku dhintay allihii ka badbaadiyey maalinta ayada sigashada u sigtay ayuu muxuu ahaa ilaahay ugu dhaaran jiray magacaas laa ama nacam waladii najaanii yowma badrin ayuu dhahaa marka eh, saxaabiga jaliilka radia allahu tacala anhu arda eh, xakiim ibn xisaam ayaa wuxuu leeyahay hahy xadaahu ana xakiim ibn xisaam ba xadaahu u warramay qala wuxu yhi xakiim ibn isaan xisaam qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm afdalu sadaqati sadaqa waxaa u fadli badan maa kaana wixii ahaaday can dahri hinan deeqtoon dhabarkeed wixii ahaaday oo markaad wa adiga wii daruuri daruurigaada markaad ka dhacda wa adiga iyo carruurtaada wixii daruuri ah oon laga maarmaynin markaad meel saarta wixii ka dambeeya taasaa u fadli badan lianna kuwaan ayaga sadaqay ku tahay xaaskaagi waaad ku bixis waa sadaqad caruurtaad ku bi wa sadaqad saas weeyaan cidda adiga waajibka kugu ah wixii aad siiso inaad sadaqayso inaad ku nafaqayso wixi aad ku bixiso ay waa sadaqa wixii intaas ka dambeya sadaqada ay fadli badnaanaysaa waaya walyad اculya gacanta saraysa ee khayrun khayru min yad sufla gacanta hoosaysa wabda ku bilaw biman tacuulu cidda aad adiga masruufaysa oo biilkeeda uu ku saaran yahay ku bilow ayuu nabig yihi allahu alayh alay slam xadis laba kun shan boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasa alay akhbarna camr ibnu sawaad ibn aswad ibn camr alqurashi alcaamiri wa hiqa can ibn wahab cabdillahi ibn wahab almisri wa hiqatun faqiih qaala ambana yunus ibn yaziid ilayli wa hiqatun dabt can ibn shahab zuhri waa imaamkii qala wuxuu yihi xadana waxaa noon saciid ibn musayab saciid ibnu musayab xataa maraasiishiisa mursalka xadiidka ahood hadduu toos qaala rasulah yidhaahdo alimaam shaafici wuxuu le waa la qaadanaya sida axaadiista saxaabada loo qaata loo qaadanaya masale khilaaf waa abcan laakin jamhuurta maya sidaa weeyaan annahu saciid ibn musayib wuxuu ka maqla abaa hurayrata radi allahu ta qul isagoo le qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm khayru sadaqat sadaqa waxa ugu khayr badan maa kaana waxeeda can dahri hinan deeqtoon wixii ka dambeeyo wabda ku bilow biman tacuul cidda adiga aad biilaysa ku bilow xadiis laba shan boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai ala axmed bn daar qaala xadaana moxamed jacfar gundar qaala xadaثana shucba waa imaamkii can cadiy ibn haabit alanصaariي wa hiqat rumiya bitashayuc qaala samictu cabdاllahi bna zayd alanصaari waa صaxaabiyu sagiir xadiisoo ka warramay can abi mascuud radia allahu canhum jamiica abu mascuud waxaa wey cuqba ibnu camr albadri wa labada saxaabi kan yaray kan weynba can nabi nabigen wuxuu ka wari saxaabigaas weyn oo abu mascuud ah qaala inuu yihi nabigeena calayh slat slam idaa anfaqa hadduu bixiyo arajulu ninka calaa ahli reerkiisa wa huwa isagana yaxtasibu ha yaxtasibu uu ajar xisaabsada haa sadaqada iyada ah kaanat lahu waxay u ahaataa sadaqadaas sadaqatan sadaqay u ahaataa cafwan aan ku noqdo ida anfaqa rajulinka haduu bixi alaalihi reerkiisa wa huwa isagana yaxtasibu uu ajar xisaabsada haa nafaqadaas nafaqadaas hadduu ilaahay agtii ka ajar xisaabsado e kaanat lahu sadaqa sadaqay u ahaataa markay bisha dhammaata guri keliisaad bixinaysaa sooma waxaad bixinaysaa waxaa way biilki raashinkaad soo gadaysaa biilkii aad bixinaysa wax walbaad samaynaysaa waxay weliga adiga muxuu ahaa sadaqahaan ma u niyoota tobanka shilin masaajida ad ku bixinaysa iyo boqolka shilin aad u niyootaa taas ma u niyoota culama la ma loo badany iska ya may haddaan haddaan isbarayna caawa waxay ka bilowda marka wixii aan bixinno nin walba waxaad ogaataan miskiinka banaanka fadhiya waxaad ku bixinaysay iyo reerkaaga biilka ad siinaysay kiraad bixinaysay wixii tanaa fadli badan ilahay baa ajarkaa siinay sadaqkaa siin waay ilan taas waa sunatanna waa waajib nacam maya waxaad dabooreysa sadaqada yawmiya laga raba daboori rakcatay duxa <laughs> labada ragcadood salaatu duxada dabooli kulla kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqa nabi yihi xibin kasta oo saddex boqol iyo lixdanka xibnood oo ilaahay jirkaada u geliyey mid walba sadaqa laga rabaa kadib nabiga wuxuu alayh sl slaam sadaqada aad la baxdo ama wanaagga aad farta xumaanta aad reebta qofka aad eh, gaadiidkiisa wax la saarto ood u kaalmaysa waxaas waa sadaqa kadibna waxaa weeyaan labada rakca wa rakcataani yarkacuhumaa fi duxa laba rakcoo barqinka qofka uu rukuuca ayaa sadaqadii kaaga wada filaanaysa xilligaas maogta nin walba adduun ayaad ku maqanyi qalbi ma jooga marka xilligaas qofka alla toos u xasuusta ma sahlan baabkiisa waaya xadiidka laba kun شhan boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis صaxiixa qala imam nas abarna qtay bn sacيid qala xadaثna leyt bn sacd can abi zubayr mxamed bn muslim tdrus can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anhuma qal an jaabir bn cabdillaahi actaqa rajulin baa wuxuu xureeyey oo min bani cudrata reer bani cudraa wuxuu xureeyey cabdan adoon ayuu xureeyey can duburin markuu dhinto kadib wuxuu yidhi addoonkan waa xur laakiin wuxuu xur noqonayaa markaan dhinto mudabar ayaa la yihahdaa fuqahada waxay yidhahan mudabar fabalaqa dalika rasulla rasulka alla ninkaas ayaa gaaray warkaas ayaa nabiga la gaarsiiy alai sl slam faqala wuxuu yidhi alaka maalun hayruhu warniyahu addoonkan aad xoraysay maal la-aan hayn miyaad leeda wax kaloo hanti ah oo ilmahaada aad ku biisha amaba reerkaaga ay biishaan ama adi aad ku noolaata ama aad ku aradbaxdo miyaad haysataa su-aashiisaa la weydiiyey qaaluu ilaa maya waxba maayo faqaala rasul la wxu ur sl slm man yashtariihi minii addoonkaas yaa iga iibsani waxaa laga soo qaaday ma taqaanaan maxjuur ya maxjuuraa laga soo qaaday nin ah, hayr mas-uula laga soo qaaday walaa tuutu sufaa amwaalakum alatii jacala lakum oo kalaa laga soo qaaday addoonkaa iga iibsani waa nin dhimanaba isagii aradan oo xaaskiisa aradan oo waxaa weeyaan ilmihiisaa ba'ayaan oo isagaa gaajo dhimani hantina ninkan uu ka hay addoonkan kii uu leeya muxuu aha mudabar xitaa mudabarkan waxay tari yaa hor dhimanaa horta yaa hor dhimani waxban uma taraysaba xataa waxaa laga yaaba adonka in hortiis dhintaba oo isaga addoonka addoonkana waxuma tarin isagana muxuu isseeji baalkii muxuu ahaa nafcigii waay man yashtarihi min yaa iga iibsani faishtaraahu nucaym ibnu cabdilaahi alcadawi ayaa ka iibsaday biamaani mia dirham siddeed boqolood oo fida ayuu ugu iibsaday fa jaءa biha rasul lah u keenay sal slm fadafaca ilah wuu dhiibay uma qaala wuxuu yidhi ibda binafsi o oh, sideedaad boqol qabsa ibda binafsi horta naftaada ku bilow kow fatasadaq calayha naftaada ku sadaqaysa adigaaba rubada ay ku haysa dhimani bal horta muxuu ah, adika noolow fain fadala shayun haddii ay ka soo haraan ama ay kaa soo haraan faliahlika reerkaada si fain fadala shayun shay hadduu soo hara can ahlika ahalkaada falidii qaraabatika qaraabadaada iyagan rafaadsaloo dhibaysan si fain fadla can dii qaraabatika shayun haddii qaraabadaada wax ka soo haraanna fahakada wahakada fahaakada wahaakada yaquulu wuxuu leeyahay bayna yadayka saasuu bix wacan yamiinka midig u bixi wacan shimaalika bidx bidax u bixi gadaal maaa laga bixiya may marka horay iyo gadaal horay iyo midig iyo bidax yacni firdhi waa bixi markaas laakiin hadda adiga ayaaba kadeedanoo rafaadsan waayo marka xadiidkaas waxaa laga qaadanaya marka sadaqada aad bixinaysa tee fadli badan marka adiga horta aad meel isa saarto oo adiga aad inaad dad tuugsato ama aad dad muxuu ahay aad wax ka quudaraysa amaba hoos lagu eego lagu naxo horta ka gudub marxalada iyada kadib wax sadaqayso adiga yaaba dhibana adaaba dhibanayba hadda soomaalika qolyahan diyaaradaha markii oxyjiinka ay muxuu aha ay sharxayaan diyaradda ay ka xirabto waxay leeyihiin haddii aad oxyjiinka ku yaraada maqsuurada ama meesha diyaarada gudaheeda waxaa soo dhici doono halkan lagu neefsadaa soo dhici doono markuu soo dhaca haddii canug uu kula fadhiyo waxay kuleeyihiin intaadan canug u gelin ka hore adi horta gasho ibda binafsika wa maxaa yeele haddii aad canug intaad la xarbin adig waa neefqabatoodi inaad neefqabatato dhimata laga yaaba adigan ad dhimato canugina u dhinta lakin horta marka hore adiga waa qaban kara noqo kadibna canugii waad badbaadin kartaa saasay ula jeedaan u fahmay kolleyba marka ibda binafsika weya naftaada ku bilow baab اbakiil sadaqaة اbakiil qofka bakiilka ah habka aad sadaqada u bixiyo iyo sida u kadeedan ayuu baabkan u baabay dadka waa laba qaybood albakiilu wالsakي bakiilka marka xataa nin ba wuxuu yidhi waxaa weeyaan janno janno waaba la geli lahay laakin tabaran bu haynu yidhi janno waaba la geli lahay tabaran bu haynin ya salaad duka iyo waa nin taarug salaadnimo ku weynaaday marka janna la jirto oo khayrkaas ah horeeya naar waa lagu kari waaye wax walba sheeg naar waa lagu cabsiin waayo wala janno iyo barwaaqi ayaa ka horeysa janno la geli laha waan rabay lakin wuxuu yidhi tabaran bu hayni tabar ayaan bu hayni indhahaygaan saaray qof dumar ah oo taqriiban siddeetan ka dhaaftay oo wiilashii ay ayaydu u ahayd ay dul taagan yihiin o waanina leey ay duka ay duk waay leeda mataqaanaa ilaahay aniga colan waa soomaali maxaad col ku tihiin maxaol ku nahay ilaahay kii indhaha taray sooma ma allahaasaan u dukan haddii ona u sujuudi indhahaygaan saare ma dheeraan ku arkay meel dheer ma dad waa yaqaana col baanna maxaa yeelay indhahu itiray mar saasay ku leeda marna waxay ku leeda maba maba tuka ma tabaraan hayan ku tukadaba akeekanka iyo warka ka dhaca isa u sheekayna iyo taarikhda ay soo martay markay ka sheekaynood aragtana talyaaniga iyo ingiriiska iyo berigii iyo ka sheekaynaysaa oo dagaalada dhacay iyo yani qaybta ay kaga jirta iyada laftirkeeda iyo wixii ka sheekayna maskaxdeeda meesha joogto waxay ku laba ragca iyo afar ragca arbi tukanka waa mogta waa tawfiiq min allahi wa waxaan cibaadadan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah laa xawla walaa quwata ila billah inaka laa tahdi man axbabta lakin allah yahdi man yashaa waa baab cajiib ah marka marka qofki inuu bakaylnimada ka bax wuu rabaa laakiin tabarus hayninba tabar waa tuuran yihiin dadka lamidka ah wa bixinaan isagana waa ku dhegan yihin xadiidka nabigeena marka noo tilmaama dhibka raggaad haysta adinka waxaad leedihi ninkan mu wax bixiye muxuu bixina ninka waa iran yahi waa xirxiran yahay maba bixin karaba u fiirsada waa kan xadiidkan sheega inu waxba bixin karin oo saasun ku baktina adii laba eh, eh, hadda la sheegi doono aburu'uus xadيث لب شن بqل iyo todoba-iyo afartanaad wa xadيث صحيixa qala الimam ن abarna محamed بن maنsuر الjawاز wa ثiqة qala xadaثna سufyaan ibnu cuyayna can ibni jurayj cabdimalik ibn abd jurayj weeyaan can xasan ibn ibnu muslim ibnu nayaaq yanaaq yanaaq waa ya-da waa la kordhabi nuunkana waa la shidi waxaa weeyaan alxasan ibnu muslim ibnu yanaaq almaki waa iqa can طaawuus ibni kaysaan qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay abaa hurayrata radi allah ta yaquul isagoo leh amaba qala wuxu yidhi samictu abaa hurayrata aan ka maqlay uma kadibna qaala wuxuu yidhi marka uma kadibna qaala qaaladaas yaawa ma taqaanaa qaaladaas nin kala waa sufyaan ibnu cuyeyna sufyan ibnu cuyeyna marka hore oo ka wariyey ibnu jurayj ayaa haddana wuxuu leeyahay xadaanaahu waxaa noo warramay xadiidka isna abu zinaad cabdullahi bn dakwaan can ilacraj cabdiraxman ibn hurmus can abi hurayrata radi alahu ta labada ariiq ayuu ka wariyey abu hurayre marka sufyaan marna ibnu jurayj oo ka wariyay alxasan ibnu muslim ibnu yanaaq almaki oo taawus ka wariyey ariiqaas mar wariyey marna sufyaan wuxuu ku wariyey sheekhiisa ahaa abu zinaad can alcraj can abi hurayra marka waxaa gaaban ariiqan dambe ayaa caali ah kii hor naazil ayuu ahaa can abi hurayrata radi alahu ta abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu yih sal slam ina maala اmunfiqi qofka wax bixiyo tusaalihiisa almutasadiqi ee wax sadaqaysto oo gacanta furan iyo albakiili kan bakiilka ah oo ku dhegan ka maali rajulayn laba nin oo kale weeyaan calayhima labada nin waxay xiran yihiin ooy wataan jubbataani laba koor koor muxuu ahaa bahallaan gacmogaab maaragteenoo khamiiskii laga dul xirto ya itishaari itishaariso kan maaha amay maaha kan kuwaan oon garbgo-onko yaran ah, waa isku mid ayadna adi waxun shaarun garbagalo wa garbagalaha nooc walba u yeeshaa mogta marka jubbataani laba kor aw junnataani laba gaashaan gaashaanka oo birta eh, laiskaga celiyo eh, xabadda ama ha noqoto hadda xilligaan la joogo amaba ha noqoto seefta ama waranka oo garbaha iyo lagu xihan jiray iyo ayaa jiri jiray laba nin oo kuwaas wadato min xadiidin bir ah labada nin kan bakiilka ay kan kalaba waxay kala wataan labadaa jubbadood kow min ladun hudayihimaa naasahooda laga soo bilaabo ilaa taraaqiihimaa ilaa halkan laftaas laga soo gaaray intaas intaasay u saaranta intaasay u saaranta intaasay u difaacaysaa waa inta khatarta aho wadnihii iyo waxbaa ku jira mogti iyo sambabadii iyo intaasaa ah waay faida araada hadduu doono almunfiqu kan wax bixiyo an yunfiq inuu wax bixiyo itasacad way waasac noqoni jubbadii intaan ku xirnayd ayaa kala durki koray aadi hoosna aadi weliba hoosaa u badan way durki itasacad way durki hay itasaca itasacad waxaa u durki alayhi ama waasac noqoni alayhi korkiisa addircu cambuurbireedki iyo gaashaankii aw amaba marad way mari xataa tujinna ilaa ay ka daboosho ay ka gaarta banaanahu farihiis luga ay soconi jirka dhanaa u difaaci markuu bixiyo yani tiya usii waasac noqoni baash yarayda intu ku dhegnay ayaa marka markuu wa bii bixin raba ama wabixiyaba waasi durka ilaa ay marka ay lugihii xataa lugihii ay u difaacto oo watacfuwa ay tirta aarahu raadkiisii tilaabadiisna waa qarin oo meeshii xariiqa gaashaankii ayaa saas u weynaana weyaan difaaciisa ayaa weynaani o waida araada hadduu doon albakiilu kan bakiilka ah an yunfiqa inuu bixiyo qalasad way dhegi dhagkab yacni waxaa weeyaan un waxaa la yara toga maarata amaba lasii qodobayna sii dhegi inay waasac noqoto ma ahane jirkiiya kusii dhegida kab intii meeshii ay haysay kusii dhegi qalasad kow walazimat waxay ku dhegaysaa oy laazimaysaa kullu xalqatin musmaar kasta iyo silsilad kasta mawdicaha booskii ay joogtay dhag kab ku dhihi meeshay ku dhegi musmaar dulkaa ma jira masaamiir boololaa ku dhegi xataa idaa akhadatu ilaa ay mxuu ahaa ay kaga dhegto biturquwatihi halkaas laftiisas ila ay kaga dhegto ya labada lafood maxaa la yihahdaa ilaa kalxama ay kaga dhegto axsanta dhagkab neefta imku xirib waay aw biraqabati ay qoorta ay marjisaba dhagkab saa ugu dhegto marka adi ninkaan aad eedaysa ood maanta inkaar qabaa waxmubaxiy warkan yaa waxu sheeg aad leedahay waa lagu dhegan yihin inay silsilad ku dhegan tahay bir naftaaba ka bixi rabtaba ayaa nafta ayaaba ka bixi rabta adigana waxaad leeda wa mubixiyood ku eedi yaquulu abu hurayra wuxuu leeyahay ashhadu waxaan markhaati ka ahay annahu isaga damiirkaasi uu celinaya naftiisu u celinaya ya isagaa iska hadla laakiin qof kale wax ka hadla iska dhigi ra'ay inuu arka rasul rasul inu ark sal slam yuwasicuhaa jubbadii isagoo waasicina saas saasuu leh falaa tattasiu ninka bakilka marka waa harbina in wax bixiyo raba saasuu maanta laba iyo tobanku hasheegin hadduusan dhimanina nasiibkiisa qaala طawuusun wuxuu yidhi samictu abaa hurayratan ka maqlay radia الlahu taala a yushiiru biyadi gacanti isagoo mxuu ku ishaari wahuwa yusicuhaa isagoo waasicinay falaa tatawasa waasana ma noqonays meeshiiun ku celinaya marka xadiidku aad u jeedaano ilaahay subxaana wa tacaala qofka gacantiisu waxgeliyey kadibna ilaahayna u waafajiyey inuu wixii bixiyo saasuu ilaahay adduun aakhara u waasicini dhibna kumaba hayso waxna waa usii kordhayaan kanna bakiilka ahna ya falaa tarju samaaxata min bakiilin falaa tarju asamaxata min bakiilin lidalika nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam maalin kasta ilahay wuxuu ka maangeli jiri min albukli ayuu ilahay ka magangeli jiray iyo faqriga iyo kufriga saddexdaas nabigeena isdaba dhigi jiray kufriga gaalnimada ah bukliga bakhaylnimada ah faqriga faqiirnimada intaba ilahay u ka magangeli jiray nabigeena salى اllahu alayhi waalihi waslm iyo waxyaabo kaloo badan waay xadidka laba kun شhan boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam نسعت أخبرna أحمد بن سليمان رuha wa ثiqة xافظ qala xadثna cفان بن مسلم الbاhلي wa ثiqة tbt qala xadثna وhayb بن khالد الbاhلي wa mowlahm iqaة tabtun lakinahu tagayara fii aakhirihi qaliila qaala wuxuu yidhi cabdulahi ibnu awuus cabdulahi ibnu awuus ibnu kaysaan waa iqa can abihi abiisu awuusa can abi hurayrata radi alah ta an nabi nab wu kr sal sl qal nabgana wuxuu yidhi maalu bakiili qofka bakiilka tusaalihiisa iw almutasadiq qof wax sadaqaysto oo gacanta furan maala rajulayn laba nin oo kale calayhima dushooda ay haato eh, junnatan laba gaashaan oo min xadiidin bir ah qad idarat qad idarat ay udhiba eh, u dhibaato gelisay idurat waa la dhihi karaa oo bilbinaa waxaa kaloo la dhihi karaa sida haddaba idiin qoran qad idarat aydiyahumaa ilaa taraaqiihimaa maxaa ku qoran sheekh eh, idarat soba hay bilbina lifaacil wa marka faacilkeeda marka iarat faacilkeeda muxuu noqonayaa damiir oo wuxuu noqonayaa u noqoni ila اljunna junnadan intaan ka keennay junnataani soolma dhihin laba gaashaanso sooma sheegin mid ka mid aha marka laga hadlayaa wa calayhi marka faacilka iarat wuxuu noqonayaa aljunnatu gaashaanki ayuu noqonayaa way qad idarat ay u dhibaatogelisay aljunnatu gaashaankii aydiyahumaa labadooda gacnood ilaa taraaqiihimaa labadooda kalxan ilaa laga gaaro maalu rajlayni calayhimaa junnataani min xadiidin qad idarat aydiyahumaa ilaa taraaqiihimaa qad idarat اljunnatu junnadii iyo gaashaankii ay u dhibaatogelisay aydiyahumaa labadooda gacanood ilaa taraaqihimaa ilaa kalcamahooda saas saasay marka muxuu ahay amaba kor ha ka jireen oo fujinteedii ha ku qasabta inay meeshii ay saa u fujiyaan amaba ayadii iyo muxuu ahaa gacmihii iyo macal wixiiba ha laisku xiro oo muxuu ilaa halkaas ha isku xirnaato ada eh, jubbaddaas ayaa waxay keentay in laisla raadsado ay isku dhegaan gacmihii iyo labadi kalxan o intaas garanay fa kullamaa goor alla goortii hama almutasadiqu ninkii sadaqada la baxayay u damca bisadaqatin sadaqa itasacat calayhi jubbadii waasaxay noqonaysaa xataa tucfiya ilaa ay ka qariso aarahu raadkiisa ay ka dheeraato wa kullamaa goorta goor alla goortii hama udamca albakiilu ka bakhiilka bisadaqatin sadaqa taqabadat waxay ku dhegtaa kullu xalqatin xalqad kasta iyo musmaar kasta iyo silsilad kasta ilaa saaxibatihaa tii kale ay ku dhegtaa iyadaa islaatanayn ah, wii kala durug ma jiro iyadii isku isku soo kuusmi isku kaduudmaysaan wataqallasat caley kadibna ay ku dhegaysaa wandamat yadaahu labadiis gacnoodna waxay ku dhegayaan ilaa taraaqiihi ilaa labadiisan kalxamood dhaqaaq ma jiro marka walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika ayadan i iiriya isu fiiriya ilahi marku le subana wataala walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula lbast gacantaada mid halkaa ku xiran oonba soo degayn haka dhigin oo saas inyowa inyow iyo walaa tabsuta kula lbast waaa loo haysana meesha ku faraqi fataqcuda maluuman maxsuuran ya marka saas weeyaan samictu waxaan ka maqlay rasul an ka maqlay sal slm yqul asagoo le wayجtahidu wuxuu isku dayaa an yuwasicha inuu waasiciyo falaa tatasicu waasac ma noqonaysa ilah waxaan ka mangelaynaa rabbiga subxana wa taala bkliga iyo wixii la baab maala kolleyba qofkadu ilahay bkli ku rida khayr badan waa la dhaafiyey baabulixsaai xisaab la xisaaba fi sadaqat markaa sadaqa la baxaysa yaa aad yani inaad aad wax kasta oo xisaab intaad horta kalulatar qaataad ah, intaas ka jir intaa ka jir intaas intaas waa i yeela intaa bixi taas ayada wixii ku soo aroriyo baabkana baab waxaad bixinaysa inay ku xisaabnaadaan mar kasta in ay ficnayn oo waxaa weeyaan maadaama aad rabto inaad ilaahay ku siiyo irsaaqad iyo janno bikayri xisaab adigana mararka qaar aad xisaab la wax bixiso in loo baahayy ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadis xasan qaala alimam nus abarni moxamed ibn cabdilahi ibn akam ibn cabdilxakamna waa iqa can shucayb ibn leyt ibn sacd waa iqatu nabiylun faqiih qaala xadaanii alleyt wa abihiis ibn sacd qaala xadaana khaalid ibn yaziid اljumxi waa iqatu faqiih can bn abi hilaal waa saciid ibn abi hilaal waa saduuq can umayata ibn hind almusani waa maqbuul can abi umaamata ibn sahl ibn xunayf lahu ru'ya walam yasmac min الnabiy sal ا slm qaala wuxuu yidhi abu umaama kunaa waxaanan yowman maalin fi lmasjidi masjidka juluusan annagoo fadhino wanafarun kooxna oo min almuhaajiriina walansaarina ay iyaga meesha joogaan faarsalnaa waxaan dir rajulan baan u dirnay ilaa caaishata ayaan u dirnay liyasta'dina inuu idin weydiisto umuna caaisha inuu galo fadakhala calayha uu galay qaalat waxay tihi dakhala calaya saa'ilun ninkii usoo warrantay marka dakhala calaya saa'ilun nin wax weydiisanaya ii soo galay maratan wa cindii agtaydina waxaaday rasul sal slm fa amartu lahu waxaan u faray bishayin wax in la siiyo uma dacawtu bihi shaygil in la siiya aan faray ayaan aan ihi hala keeno wixii xisaab ayaan u diray marka hor xisaabtii haddana sii hubsanayey fa nadartu ilayhi waan eegay fa qaala rasul wuxu yhi rasulka sal slm amaa turiidiina ma doonaysta miya anlaa yadkhula inuu galo beytaki gurigaada shay un shay oo walaa yakruja uusan bixin ilaa bicilmika ogaalkaaga iyo xisaabtaada mooyane adiga gurigaada wax kastoo soo gala inaad ogaato wax kastoo baxaa inaad ogaato saas si aanan mabarabti miya saasuu nabigu weydiiyey calayhi salatu slam qultu ani nacma qaal wuxuu yidhi mahlan ya caaisha caaishoy kaadsiiya tartiibso laa tuxsii waxaad bixinaysa ha xisaabin oo ha koobin oo mee wax gooni ah oo go-on ha ka dhigin oo fayuxsiy allaahu caza wajalla calayk allana subxana wa tacala in go-on aad ku siiyo waa tii aan ka hadli jirnayo markii aad rabto inaad ilaahay aad wax badan ku siiyo adiga tobanka shilin iyo boqolka shilin iyo kontonka shilino muxuu ahaa dhalfadaysano wasakaysan iyo ha fiirinin ee waxaa wey xataa haddaad kunkun bixinaysa kunka ugu nadiifsan bix haddaad boqol boqol bixinaysa boqolka ugu nadiifsan bix ma garat markaad wax bixinaysana wixii ilaahad kusiiy wax ka bix liyunfiq duu saacati min saacati waman qudira calayh risqu falyunfiq mima aataahu اllah xadيث laba kun شhan boqol iyo kontonaad waa xadيث صaحيixa qaala imam abarna mحamed بn aadam الjuhني wa صaduq can cabda ibn سlayman اkilaabi wa ثiqaة habt can هisham ibn curwata can faaطima faaطima bint الmundir ibn الزubayr waa zawjaة hisham ibn curwa waxay geeriyootay cafwan can asma bint abibakr الصidiq daata niطaaqayn radi الlahu ta ana nabiy nabigena sl sl qaala nabigeen laha wuxuu ku yidhi laa tuxصii ha xisaabin sadaqada aad bixinaysa uu xisaaba uu kooba allahu alla caza wajalla wax kooban oo aad taqaano toban shan shilin ha dhaafin toban ha dhaafin adigoo boqol bixin karaa toban ha dhaafin hala tagnaan midda kale u fiirsada beriga adiga aad waxba haysanin miqaad bixin jirta masaakiintan kuwaan miqaad siin jirta miqaad siin jirta toban shilin toban shil sooma haye ilahay waxba ku yeelsi tobankii haddanaad siin ma soconays ma sax ma aha ficlan waana jirtaa la socda hadda eh, dhaqanka asaga waa iska yaraaday aan u maraynaa suuqlayda muxuu kale weydiin doonaa waxaa jiri jiray jimcaha dad akhyaar ah oo eh, waddankeenna iyo gobolladeenna aan kala jeedaa iyo xataa nairobidan jimcaha masaakiinta o dhan afeel soo geli jirtay soo ma hadda weli soo ma jiraan kadibna shilimaada la sarafi kun shilin ayaa shili shilin laga dhigi shilinkuna wax buu tari jire marka yada kadibna shilinkaas ayaa qof kastoo miskiin oo imaadaba meelaha qaarna waxaa weeyaan markaan kutaabta aheynayoo dugsiyadaan dhigan jirnay ayaa waxaa weeyaan ragga akhyaarta qaarkood dukaamaha lah ayaa waxay samaynayaan nacnaca laba bocood saddex bocood ayaa waxaa weeyaan fialaha bartamaha meesha muxuu ahaa xaafada iyo eh, mxuu aha magaalada bartamaheeda ayaa xili mucayana ah la imaanaya jimcada ka yaro hore kadibna waa la sayri saasaa loo daadini dhowr boqoloo mxu kitaabao qur-aanka dugsiga dhigtay ischool wa dhigtay waa la imaani xilligaasaa la wada eegani markaasuu bacdu furayaa saas intu udaadina intu udaadina intu udaadina marka nin walba intu ku hagaagto hadday laba kuhaaga hadday toban kuhaaga hadday hal kuhaaga haddii meeshii lagaa dhamaystan marka jimcaha saasay soomaalida ugu xisaabtami jireenoo ina laga farxiy dadka masaakiinta iyo waa la samayn jiri shilinka marka aad maalintii aad kaatiinka yar iyo dabakaayada yar aad haysata aad bixin jirtay maanta ood ilaahay malaayiin ku siiyey masiidin baad u bixini sax maaha haddii aad shilin shilin bixin jirtay oo toban toban aad soo marto ka soo gudub haddana labaatan usoo gudub haddana boqol boqol usoo gudub haddana shan boqol usoo gudub kun gaar toban nin labaatan nin oo masaakiin soo bareen kun haba yaaba kun kala kun kale ilan wax adhaystaa badan laakiin haddii aad weli un joogto shilinkii adigan aad rabto in malaayiin lagu siiyo tilka idan qismatun dizawa sax maaha liyunfiq duu sacati min sacatihi waaya waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu اllah sabaqa dirhamu miata alfa dirhamna waa taqaanaan soo ma ti xalay aan soo marin waaya xadiidka laba kun شhan boqol iyo ko iyo kontonaad miya qaala imam nas abarna xasan ibn mحamed الzacfarani waa iqa an xajaaج اأcwar waa iqa qaala qaala ibn jurayj qaala akhbarni ibn abi muleyka ibn abi muleyka waa taqaanaan waa cabduلlaahi ibn cubaydillaah ibn cabdillaah waa iqaة faqiih ra'a ثamaaniina min صaxaabati rasuuli اlahi salى اllahu عalيh wali waslm an cabaad ibn cabdilahi bn zubayr waa iqa an asma bint abubakr sidiq radia allahu ta ardaaha wa can abiha kadalik annaha iyada jacat annabi nabi u timi sal slm faqaalat waxay tihi yaa nabiy lah nabig allow laysa lii ima sugnaan shayun waxna waxan haysa ma jiraan ilaa maa adkhala calaya zubayr zubayr waxaad ii keena oo un xaggiisa nooga imaada mooyan wax kaloo ani aan haysta lama arko fa hal calaya junaaxun dembi miyuu korkayga ahaaday fii an ardakha inaan u daqareeyo u daqareeyo fii maa yudkhilu calaya wixii aad isaga noo keeno ood bilaha noo keena inaan xogaho yar ugu shaxaado oon dadka masaakiinta aan ugu yar turtuuro wax yar aan saas dhaha wax dembi iga soo gaari fa qaala wuxuu ardaqi u daqaray oo xogaho u tuur mastataat intaad awoodid walaa tookii ha ku dhegin oo afka ha ka xiranin muxuu ahaa wixii lagu keenay afka intaad ka xirtay meel ha ku qarsanin oo fa yukiya allahu alla weyne uu marka kaa af xirto calayka korkaada khayrka ku siin la alla u kaa xirto wixii marka kusoo gaaray xogoho yaroo haweenayda haddii ay bixiso maalka ninkeeda iyada onan ku xadgudbaynin eh, inaad dhib ay jirin waa tii aan mxuu axaadiista ay ku timid ah, ah, darsiga bilawgiisana waa kamid ah aan ishaarnay waaye baabu اlqaliili fi الsadqa baabu اlqaliil inta yar oo fi sadaqati sadaqada bixinta la bixiyo iyo baabkan ubaabi xadidka laba kun shan boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa a abana nasr ibn cali aljahdami watiqa habt can khaalid bn xarit اhujaymi waa iqat habt qala xadana shucba waa imaamki can can اlmuxili ibn khaliifat الطa'i alkufi waa iqa can cadiy ibn xaatim cadiy ibn xaatim ma taqaanaan aabihi ma taqaanaan culama adi ibn xaatim aabihi ma taqaanaan xaatim aai mujadan can inabi nabigeena wuxuu ka wari sal sl qal nabigena wuxuu yidhi itaqu naara war naar iska ilaaliy walow bishiqi tamra timir jabkeeba ha ahaaday xadidka laba kun shan boqol iyo saddex kontonaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nas abarna ismacil ibn mascuud aljaxri waa iqa qala xaddaثna khalid bn xadir hujaym wa iqaة habt qala xadaثna shucba ana camr ibn murat aljamali wa iqaة caabidin kana laa yudlis rumiya birja xadaثan wuxuu u sheegay can khayama bn cabdiraحman aljucfi wa iqaة wa kana yursil can adi bn xaatim radi allahu taala arda qal wuxu yhi adi bn xaatim dakara rasuula nabig al wuxuu sheega naar ayuu sheegay naar ayuu sheegay ka sheekeeyey faashaaxa biwajhihi wejigiis ayuu leexiyey uu kala leexday wa tacawada minha allaweyne ayuu ka mangalay dakara shucbat wuxuu sheegay annahu isaga facalahu inuu saa sameeyey nabigeena cala sl slam alaa maraat saddex jeer uma qaal itaquu war ka baqa naara naar iska ilaaliy oo ka dhowrsada walow bishiqi tamra timir jabkeedba ha ahaadee fain lam tajiduu haddii aadan xataa timir jabkeed heli karin fabikelimatin ayiba dadka وquluu liلnaasi xusna wqul lcibaadi yaqulu latii hiya axsan intee maanta intaad hadal adig kaa soo fakaday aadan u fiirsanin aad ilaa maanta aad kugu taagan yaha kugu taagnaatay kugu waxaa laga yaabaa afartan sano soddon sano labaatan sano toban sano shan sano ka hore hadal adig kaa soo baxoyd qof walaalka ku tiri ama aad qof ku xog qasatay intuu bannaanka imaada ama qofka dhibsaday ayaad meel dheer kula gaaray nin walba annagana mid uu qabsaday shaki ma laha ama inteena badanba marka sideedaba hadalka yakhtaaru اlmu'min aطaayiib اlkalaam kamaa yakhtaaru aطaayiib الtamri timirta marka isdhex taallo oo qaar muxuu ahaa nadiif ahoo casaan ahoo casood oo qurux badan iyo mid yara aduufa ahaana markay isdhex yeelaan qofku aragtay wixiina ay wax badan ay yihiin oo aad doorani saasaad leedahay oo soo maha marka qofka mumink waxaa la rabaa inuu saas oo kale sameeyo oo hadallada wanaagsan uu sida timirteeda wanaagsan u doorto uu doorto hadalkii hadda qofka kaba soo qaad halka alaabaa taalla soomaalida uma badnin dabcan carabta iyo ummadahan kaleo ilbaxa nooga fiican dhanka asaga annagana boqolaal shay aan ugu fiicanna ninka somaliga wareay so dhib waxaas saas iska dhihi ware ay soo dhib halkaas soo saas ma caadi waa ummaddan kalena maya waxay ku leeyihiin suuragal mata inaad iisoo dhiibto kaas hal shay wa adiga muhimadii waxaa wey in lagu soo dhiibay alaabtii meeshaan taallay sooma wari ay soo dhiib waaas waa lagu soo dhiibey ninki laakiin qalbigiis waxaa galay inaad yara xogaho kor inaad ku yara muxuu ahaa kibraysa ood yara ayaa geli walaalow ma soo dhiibi kartaa isagoo faraxsan ayuu koo soo dhiibayaa ma ma garata marka mararka qaar waxaa weeyaan usluubka usluub cajiib wa soomaalida ma yaqaanaan waa mahadsanta ya shukran carabta soo aad uma dhahaan shukran qolyahan eh, gaaladan waxay dhahaan thank you qolyahan kalena waxay dhahaan ayagana asante sana laakiin soomaaliga jaf xoog mu kaaga qaadan af wabilahi towfiiq laakiin dhinacyo kale oon boqolaal oon kaga fiicannaa jira muxuu ahaa ummadaha kale marka qol walba meel buu ilahi u fariy subxana wa tacaala waaya baab taxriidi cala sadaqati sadaqada qofka lagu booriyey ayuu baabkan u baab yahay ama qofka muminiinta lagu booriyey xadii laba kun shan boqol iyo afar iy kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasi abarna azhar ibnu jamiil alhashimi mowlaahum saduuqun yuqrib qala xaddatana khaalid bin xadan hujaym wahiqatun tabt qala xaddatana shucba waa imaamkii qaala wadakara cawn ibn abi juxayfa alkufi wahiqa qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay almundir ibnu jariir ibnu cabdillaahi maqbuul weeyaan yuxadisu ka warram can abihi abihiis oo jarir bn cabdillahi albajali radia allahu taala qala wuxu yihi jarir bn cbdillahi albajali kunaa waxaan ahinay cinda rasul rasulka agtiisa sal slm fi sadri annahaar maalinta awalkeeda hore amaba bartamaha maalinta fa jaءa rag baa yimid dad curaatun qaqaawan oo aad u aradan xufaatun fa jaءa qolo ayaa yimid curaatan xaal ay yihiin ay xaala kownihim curaatan dad qaawan amaba yani aradan waa aad dharlaan u ah dharkuu ku yaryahay xufaatan kaboolo ah oon kaba wadanin mutaqalidi siyuuf seefihiina jeeni qaarsaday waa dad muxuu aha madad iyo waxaa wey gurmad ilahay dartii usoo gurmaday wa laakiin waa eber dhar i kaba toono ma laha waa dad xaaladooda ay culus tahay caamatuhu min mudar intooda badan ree mudar ayay ahaadeen bal kulluhu min mudar raabka fiido ma caamo ma kulligoodba ree mudar ay ahaayeen fatahayara wajhu rasul la nabig wajiisa ee isbedelay sal sl lima ra'aa bihim wuxuu arkay awgeed oo min alfaaqati faqrigii iyo ragga haysta markuu arkay aad buu xanuunsaday ikhwaani markaad aragto qof mumin ah ama xataa qof gaal ah oo dhibaysan markaad aragto iimaankaaga waxaad ku tijaabin kartaa naxariista inay ku jirto qalbigaaga bixinta xataa gacanta waxaa ka horeysa qalbigaaga soo noqona qof dhibaysan ama xanuun hala dhibaysnaado amaba baahi hala dhibaysnaado ama arad hala dhibaysnaado waxay ahaataba xataa gaalnima hala dhabaysnaad gaalnimada lafteeda waa dhibaato la socda qalbigaaga fiiri inay naxariis kugu jirto in kale qalbigaada maxaa geli haddii caadi ay ku noqoto qalbigaaga naxariista waxaa wey waa ka gurtay waxaad helaysaa waa in muxuu ahaa loo raadiye tubooyin naxariis in loo raadiyo oo lasoo biyeeyey marka nabigeena fiiriya ala slam fatahayara wajhu wajhu rasul nabga wjiis u isbedelay sal slm lima ra'aa bihi min alfaaqa dhibaatada ku arkay awgeed ayuu nabigeena isu bedelay fadakhala markaas guriga galay guryihii wa kasoo raadinaya uma kharaj uu soo baxay waba kasoo waayey faamara bilaalan bilaal ayuu faray faadana wuu adimay faaqaama salaa salaad ayuu aqim fasalla wuu tukada nabigena sal slm uma khatabuu khudbeeyey faqala wuxu yhi ya ayuha annaas wardadow wadaadadii meeshaan markay fatahaadaha dhacaan iyo markay abaaraha dhacaan iyo meelaha istaagay ayay isu fiiriya xadiidkan oo ragga qaar ayla la yaabaan laga yaabo qaar hataa ay dhahda allah akbar war kuwan lacaga iska aruursa <laughs> fiiriya yaa ayuha naas wardadaw itaquu rabbakum rabbigii ka baqa aladii rabbigaasu khalaqakum idinka uumay min nafsin waaxidatin hal naf wa khalaqa minha zawjaha zawjkeedii xaaskeediini naftaas ka uumay wa minhumaa rijaalan rag badan ka faafiyey oo ka fidhiyey wa nisaa'an haween iyagana badan wattaquu ka baqa allah alla ka baqa aladii alla tasa'aluuna bihi aad wax isku weydiisataan iwalaraam watau qaicat araam irxamka inaad goysaan iska ilaaliya in allaha alweyne kaana waxaad bikum kaana waxaad raqiiban mid arrimaha baatinkooda ogsoon oo aad iyo aad wax ka qarsoonaa inayna jirin aayadda kale waxaa akriya ayuha aladiina aamanu itaquu äh, llaha waltandur ha eegto nafsu naf maa qadamat liqadin ayadan wuu akriyey kadibna wuxuu dhahay tasadaq ay liyasadaq ha sadaqaysta rajulu nin ama qof min dinaarihi shilinkiis dahabka waxa ka sadaqaysto min dirhamihi kiisa fidada waa ka sadaqaysta min awbihi mariisa waa ka sadaqaysta min saaci burihi burkiisa amaba qamadiga amaba gerbida hal saaco ka mid ah waxaa ka sadaqaysto min saaci tamrihi muxuu ahaa saaco timir ah xataa qaala ilo ka yidhah walow bishaqi tamra war xataa jab timir ma ahaat wax sadaqaysto saasuu nabigeen yihi sala allahu alayh waali wasalam ikhwaani dadka qaar oo akhyaarta ah oo marka dad masaakiin ah ay dhiboodaan u ordaan maarata hadda nin baa halkaas istaagiyo tacbaana nin baa marka koofidiisii u watay intuu xitaa bidaarti banneeyo ma garateen ayuu marka muxuu ahaa horaan wuuu in wa isku qarsansoomeen wuu iscelin wayna waa hilmaama kadibna intuu qaado ayuu dhex ordi dadki intu u fakan intu ufakan intu ufakan haakada iyo nabigeen wuxuu samaynaa alah sla slam waa isleeyihin waa iimaankii waa amarkii waa ficilka nabigeena sal slam waxaan la yaabaa ragga qaar akhyaarta ilahay u waafajiya nin baa meeluu istaagi masaajiduu ka istaagi wuxuu dhihi war masaajid fulaa hala dhis hal milin usoo aruurin qof miskiin isbitaal ku jiro oo boqol kun laba boqol shan boqol ayuu soo aruurin isagana waa faqiir yah sacoloku waa shil mays aan waxba ma bixin karaba tacbaan nasiibkiisa qofkaas fiiriya waxaas kullin waa la siinaya isagoona xataa aan shaqo badan geliloo nasaaco meesha taagnaay meligiina muxuuaha wa sadaqaystay ummaddan kullin ayaga waa sadaqaysteen soo ma jeed marka waxaan kala jeedaa mararka qaar qofka inuu shafeeca ishfacu tu'jaru war shafeeca waa laydinka ajirsiina waa noo imaan doontaa man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha man yashfac shafacata nasiyatan yakun la man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha marka shafaacada wax ay inaba caadiheen waa wax ay inaba caadihin waa ergada wax sahlan maaha waaya kadibna nabigan wuxuu yidhi walow bishiqi tamra fajaءa rajulu baa yimid oo min ansaar ansaariyada bisuratin kiishad kaadad ay sigtay kafuhu calaa ashiis tajazu aw tajizu canha inay qaado yani kii shadan oo lacag iyo dahab adduun aad ka buuxay oo gacanta ataa ay qaadaan culayskeeda ayuu meesha keenay bal qad cajizta ayba qaada weyday waaba la lacday o uma tataabacna dadku way isdabagaleen marka ninkii lagu dayday mink ninkii aad dahabki meesha gey dadki dhan ba way jidboodeen waa lagu dayday hadda soomaalika marka lacag loo istaagnin baa melyan dhihi kadibna dadku way ku dayanayaan kulli wx ku daydo dhan ajirkiis waa la siina waa noo imaan doontaa uma tataabc الnaas xataa raأytu ilaan ka arka kawbayni laba karoor oo min طacaamin cuno iwa iyaabi dhar ah xataa raأytu ilaan ka arka wajه rasul lah nabga wjigi sl slm yatahalalu isagoo birbirqi iftiimi kaأnahu mudhabatun isagoo la dahabeeyey biyo dahab isagoo la mary o kale faqala rasul u sl slm man sana qofkii jidayay oo horkaca fi lislaami islaamnimada sunatan jid xasanatan ee suuban falahu ajruhaa ajarkeed ayuu ley ajru man camila qof ku camal fala bihaa sunada ayada ayuu leeyahay min hayri an yunqasa an yanqusa alla isaga uusan ka nusqaamin min ujuurihim ajryaalkooda shay-an shay waman sanna qofka jideeyey fi islaam islaanima sunatan sunna xasana sayi'atan xun fa calayhi wisruha dembigeeda ayuu leeyahy wisru man camila biha iyo cid alle ku camal fashid dembigeeda ayuu leeyahay min hayri an yanqusa isaga uusan alla ka nusqaaminin min awsaarihim dembiyaalkooda shan shay xadid laba kun shan boqol iyo konton iyo shanaad waa allana waa la aadin karaa an yanqusa ay nusqaamin waa la iska dhihi kara labada dhib ma lahan xadid laba kun shan boqol iyo konton iyo shanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas alay akhbarana moxamed bin abdillah sanani wa iqatun xaafid iqa miya mise waa xaafid ala jirta qala xadaثna khالد بن xasan hujaymi qala xadaثna شhucba can macbad ibn khaalid aljadli اqaysi wa iqaة caabid cabdilaclى محمد بن عبد الله الصنعاني عن حارثة بن وهب الخزاعي الكوفي waa صحaaبي جليلة رضي الله تعالى عنه قال وxu سمعت رsuل الله كما صل سلم يقول isagoo تصدقوا صدقaysta فإنه فإنه شأنiya يأتي سيأتي waxaa imaan doona عليكم korkiina زمانا زمن يمشي الرaجuل qofka uu la bixi doono la socon doono بصدقati صدقadiisa فيقuل uu dhihi الذي ki يuعطاha la siin lahaa ama qaadan lahaa low jiئta بها bilamsi shalay haddii aad la imaan lahayd qabilto waan ka aqbilahay fa ama alyowm falaa kaama qaaday uma baahni waayo aلshafaacaةu fi الsadqa waa tii haddaan ka hadlaynayo in sadaqada laga ergeeyo hada wallah aclam w sal ا sl abd rasul